oo uu muraaljabo oo la hor istaago faafinta uu faafinayo bidcada wa can sulaymaan ibnu yasaar ayaan soo gaarnay halkaasu noga bilaaban soo maahan wacan sulaymaan ibni yasaar بن ibnu yasaar waxaa laga wariyey ana rajula nin yuqaalu lahu la dhihi jiray sabiiqun qadima almadiinata magaalada madiinuu soo galay nin magaciisa sabiiq la dhihi jiraa magaalada madiine soo galay wakhtigii amiiruulmu'miniin cumar bnu lkhadaab uu khaliifaha muslimiinta ahaa fa jacala wuxuu ninkii gudagalay yas'alu inuu weydiiyo dadka can mutashaabihi اlqur'aan qur'aanka mutashaabihiisa qur'aanka ilaahay wuxuu noo sheegay fii suurati ali cimraan in aayaad muxkam ah iyo aayaad mutashaabiha uu u qaybsamo waladii anzala calayka alkitaab minhu aayaatun muxkamaatun hunna umulkitaabi wa ukharu mutashaabihaat marka ilaahi weynaa subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegay dadka fidnaysan oo sharwadayaasha inay raacaan mutashaabiha فأmا الذين في qلوبهم زayغ فيتبعuuna mا تشhaaبهa minه ابتiغاءa الفتنة وابtiغاءa تأwiilihi laba ujeeday rabaan inay fitneeyaan dad oy diinka ka fidneeyaan iyo waxaysan ehel u ahayn oysan oqoon u lahayn inay gaaraan oo ta'wiilka mutashaabiha sababto a muxkamka macnihiisu waa cad yahay waa waadix marka maqsuudkay ma waafaji karaan siday iyagu rabeen ila macnihiisu waa cad yahay mutashaabihana waa laba mutashaabih mulaq ah mutashaabih mulaqa ah waxa weeyaan mima stahara allaahu bicilmihi ma stahara allaahu bicilmihi waa waxaa cilmigiisa uu allaah la kali noqday ma stahara allaahu bicilmihi sida xuruufulmuqaaca macaanidooda oo kale aliflaamiim iyo aliflaamra iyo sida sifaadda ilaahay kayfiyadooda oo kale sida kayfiyada sifaadda alle waa wax ilaahay la gooni noqday cid garanayda ma jirto allaah maahane mutashaabiha midna waa mutashaabih nisbi ah waa nisbi waxaa loola jeedaa dadka gobol ka mida marka loo nisbeeyuu mutashaabih yahay laakiin culummada raasikiinta ah agtooda mutashaabih kama ahan waa u cadyahoo waa ay yaqaaniin culummada raasikiintaahu waa ay yaqaaniin agtoodana mutashaabih kama ahan marka mutashaabiha waxay raacraacayaan oo nisbiga oo ayaga aysan ehelba u ahayn kaasay raacraacayaan si ay ugu fasiraan maqsuudka iyagu ay rabaan sidaasna ay dadkii ku fidneeyaan aayaad marka nuucaasa uu weydiinaya dadka aayaddan macnaheedu maxay ta marka fidlu ka rabaa waa maxay dadku qur-aanka inay ka shakiyaan oo iqadii iyo kalsoonidii kitaabka alle lagu qabayba ay ka baxdaba qur-aankiiu kaannahu yatacaarad waxaad moodaa qur-aanku inuu iska hor imaanayo ah, inuu iska hor imaanayaad moodaa markaasuu leeya aayaddan sidaanay sheegay ayaddaanu sidayna sheegaydaa waa mix macnaheedu sidaas samayna cuaymiin sidaas u miaalina ah, tusaale mar wuxuu leeyahay yidhi walaa yu'danu lahum fayactadiruun ayaddan waxay sheegaydaa dadka aakhira markay tagaan gaaladii loo fasixi maa inay cudur daartaan marka ma cudur daaranayaan markaasuu leeyahay aayada kalo hadda inay cudur daaranayaanoo cudurdaarka aan laga aqbalayn haddana sheegayo uu akhrina leey de waa maxay aayadaanuna sidaana sheege aayadaanu sidaana sheege uu leeyay wuxuu ka dhigaa kaannahu qur-aanku inuu iska hor imaanayo dadkiiuu qur-aankii ka shaki gelinaya waa fitno marka saasuu bilaabay marka fajacala wuxuu gudagelay yas'alu inuu weydiiyo can mutashaabihi اqur'an qur'aanka mutashaabihiisa faarsala ilayhi cumaru cumara u cid diray cumara qof u soo diru yidhi hal ii keeno waa loo keenay cumar ibnu khadaab cumaraa qof u diray radia allahu canhu walxaal ayuu u diray qad acaada lahu uu u diyaarsaday caraajiina nakli geetimireedyada laamahoodii laamo oo geetimireedka laga gooyey uu diyaarsaday ku haystaa markaasuu alla ii keeno waa la keenay marka markii la keenay faqaala cumar wuxuu yidhi man anta kumaa tahay adiga qaala wuxuu yidhi ana cabdullaahi cabdulaahidu maahan magac magac maahan waa wasfi anugu addoonkii allaan ahay wey macnaheedu ana cabdullaahi anugu addoonkii allaan ahay sabiiqun waa kana magaciisi oo sabiiq ah anugu addoon ilaahay baana uu yidhi markaasaa cumarna wuxuu ku yidhi sida ruwaayadaha gobol ku soo arooray wa ana cabdullaahi cumar aniguba addoonkii ilaahay aan ahayo cumar ahaa aniguba addoonkii alle aan ahayo cumar ahaa uu yidhi cumar fa wuxuu qaatay cumar curjuunan laan laantoo min tirka alcaraajiini laamahaas ka mid a fa cumar wuxuu qaatay curjuunan laan laantoo min tilka alcaraajiini laamahaas ka mid ah fa darabahu waa garaacay xataa damiya ilaa uu dhiig keenay ra'su madaxiisa waa garaacay oo garaacay ilaa uu madaxii dhiig ka daatay madaxiiuba ka dilay ilaa madaxa balaayadu uga jirtaa cudurka iyo beledu madaxay ku jirtaa madaxiiu ka garaacay xataa madaxiu ka ilaa uu dhiig ka yimid taasna waxay tusaydaa dunuubta oo aan xad mucayana sharciga ku lahayn imaamka leh inuu tacsiiro tacsiir uu intaas qofku waa uga jooga xumaanta qofka haddii bidca lagu arko ma jirto aayad ama xadiis dhahaya ciqaabkiisa intaasa lala ekay laakiin qur-aanka iyo sunnada waxay sheegayaan qofkaas inuu xumaan ku dhacay maadaama ay qur-aankii sunnadu sidaa sheegayaan dunuubta nuucaas aday u badanta ayadaana ka badan dunuubta xuduudda muqadarkaa leh qofku markuu ku dhaco imaamka xaq u leh ciqaab uu is yidhaahdo kanoo haddii sidan loo ciqaabo waa ka jooga inuu ciqaabo xaq u leey haduu arko waa dila sidii loo dilay jacd ibnu dir ah, sidii loo gawracay uu u gowraca hadduu arko xabsiyuu dhiga hadduu arkana waa garaaca sida cumar u garaacay sabiiq marka tacsiirta waa qaadigu ama sexa imaamka muslimiinta dee qaadiga waxaa ka sii awood weyn imaamka muslimiinta isagaaba magacaabay qaadiga marka ayagaa xaq u leh inay ciqaabaan ciqaab ay isleeyihiin qofkaanu waa uga jooga xumaantan dadka arka sida loo ciqaabayna waa ka joogayaan oo waxay isleeyiin sidaasoo kale iyo idinku dhicin uma taraka cumar waa ka tegey ninkii macnaha waa ka joojiyey dilkii uma taraka cumar waa ka tegey hu ninkii xataa baraa ilaa uu raystay baraa baria barua saddexda waa muala ra'da saddexdaba loo shaqlaa baraa min maradihi baria min maradihi barua min maradihi saddexdabaa loo shaqli karaa xagga mudaaricana min baabi fataxa iyo min baabi nasara ayuu ku yimaadaa oo yabra'una waa ku yimaadaa yabru'una waa ku yimaadaa xagga mudaaricana xataa bara'a ilaa uu raystay walfatxu afsax fatxaana ugu fasaxo badanba baraa bari'a barua xataa bara'a ilaa uu raystay uma caadda waa ku laabtay cumar markuu raystu yidhi haddana alla ii keeno markaasuu haddana ushiisii qaatay oo uu garaacay haddana waa garaacay uma caada cumar waa ku laabtay uma taraka waa ka tegey oo dilkiiu ka joojiyey xataa bara'a ilaa uu raystay faduciya bi waa loo yeedhay liyacuuda si uu ugu laabto haddana mar kale u garaaco mar kaleu yidhi haddana halla keeno saddexaad faqaala waxaa hadlay sabiiqiiya hadlay faqaala wuxuu yidhi in kunta cumarow haddaad tahay turiiddum inaad doonayso qatli aniga lay dilidayda faqtulnii idil qatlan dilkaasoo jamiila wanaagsan war sidaanu si maahane haddii aad ujeeddadaadu tahay inaad idisho si fiican nafta iga goo maar walba insi xun ii garaacdo anoo silacsanaad iddaynayde marka sidaan waxaaba la qaata inaad si fiican nafta iiga jarto yani haddaad inaad iddisho rabto si qurxoon kolba ii dil oon garaaciddaan ahayn faadina cumar waa u fasaxay lahu sabiiq ilaa ardi dhulkiisii yamanu ka yimid marka wuxuu hi ord bax ka bax madiine aad wadankaagii ah, orad u safar wadankaagii yaman aad yamanuu ka yimi faadina cumar waa u fasaxay low sabiiq ilaa ardii dhulkiisii wa kataba wuxuu u qoray ilaa abi muusa alashcari abi muusa alashcariyaa waali ka ah marka oo guddoomiye ka ah yaman markaas yaman waa gobol gobollada muslimiinta ka mida ah. muslimiintao dhan aa hal dowlada marka yamanoo kale waa gobol ciraaqoo kaleeto waa gobol masaroo kale waa gobol ah, marka gobol walba waaliyaa jira marka abu muuse alashcari oo yaman jirayuu warad u qoray cumar warqadu u qoray taleefon ma jiri warqad alla qora qofa loo dhiiba qofkaasaa geyna wa kataba cumar wuxuu warqad u qoray ilaa abi muusa alashcariy oo waaligii yamaneed ah bilyamani xaaluu ku sugan yahay laa yujaalishu ninkaas yuusan la fadhiisan axadun qof qofkao min almuslimiina muslimiinta ka mida ah. laa yujaalishu yuusan la fadhiisan axadun qof axadkoo min almuslimiina ka ah saas u qor qof muslimiinta ka ninkaas yuula fadhiisan fiiri waa hajri waa go'doomin sooma jeedin rawaahu daarami ayaa wariyey wa kaana ninkaa waqiila waxaa la yidhi kaana ninkaasu wuxuu ahaa muttahaman mid lagu tuhmay bira'yi lkhawaarij khawaarijta ra'yigooda caqiidadii khawaarijta bidcadiisa waa caddeed oo waba lagu arkay maahan tuhmo keliya oo waa kaas aayaadkii mutashaariha raacraacaya nabiguna sal اlahu calayh uu yidhi markaad aragtaan dadkaas mutashaabaha raacaya ogaa ka digtoonaada waxaadna ogaataan waa dadka ilaahay magacaabay ah, dadka ilaahay magacaabay oo ku sheegay weeye marka laakiin caqiidadiisu tay ahayd oo bidcadiisu bidcat lkhawaarij inay ahayd la sheegay wa qiila waxaa laydhi kaana sabiiq wuxuu mutahaman mid lagu tumo bira'yi lkhawaarij marka waxaa ku sugan taariikhu dimashqa oo ibnu casaakir uu wariyey laalakaa'ina sharxu usuuli ictiqaadi ahlisuna waljamaaca uu ku wariyey in ninkaas marka uu maruu wuxuu aaday dhankaas iyo basra basruu aaday haddii yamantii aad loo go'doomiyey uu basre aaday markaasuu markuu basre tegey wuxuu yidhi waxaan arkay yidhi ninka ka warramaa waxaan arkay kaannahu baciirun ajrab ayadaad moodo neef geeloo cadho qaba aan arkayyui sabiiq oo aad moodo neef geeloo cadho qaba aan arkay yidhi kaannahu baciirun ajrab wuxuu yidhi yajiiu ila alxalqa wuxuu imaanaa xalqad oo sidaanoo kale dersi lagu aqraa ama la sheekaysana meel maalan xoogaa dad sheekaysana muslimiin ah oo meel fadhiyuu imaanaa fakulamaa jalasa ilaa xalqatin qaamuu wa tarakuuhu mar alla markuu soo fadhiistay kala yaacaya dadku sida hal cadho qabtoo kale looga caaro saas markuu salka u dhigo ay fagagax kale leeyihin dadku markaasuu keligiis ku haraa meesha fain jalasa ilaa qowmin laa yacrifuuna hadduu la fadhiisto dadaan oqoon koo xalqaha meel fadhidood oqoon naadaahum ahlu lxalqati اlukhraa dadka meesha kale fadhiyo yaqaan aa u dhawaaqayaan maxay leeyihiin casmata amiiri اlmu'miniin go'aankii amiir اlmu'miniinkaa la fuliyey ay leeyihin casmata amiiri اlmuminiin markaasay kuwaas una kala yaacaya markaasuu keligiis noqona saasaan arkay isad moodo hal cadho qabta aad ugu dhibtood aad ugu dhibtood marka sidaas weeyaan sida sawaabka wanawowi imaam nawowi raximah اllah qaala wuxuu ku yidhi fii kitaabi اladkaar baabu tabari haadaa midkaanu baabu tabari beri noqoshada baabkii ka hadlaaya weeye min ahli اlbidaci laga beri noqdo iyo walmacaasi wa ahli macaasi ahlumacaasida dadka ahlumacaasida oo macaasida la jahra iyo dadka ahlulbidaca oo bidcada la jahra labadaba in laga beri noqdo baabkaanu ka hadla markaasuu laba daliil keen oo labadooda ka kala hadla fiiri laba daliilu keen wadakara wuxuu sheegay imaam nawowi raximah اllah xadiiث abi muusa radia اllaahu canhu ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sal اllahu calayh wasalam beri'a beryuu ka noqday min asaalikati haweenayda qaylida haweenayda marka musiibadu ku dhacdo qaylida hoogayo ba waa musiiba igu dhacday midda tidhaahda taas nabigaa beri ka noqday walxaaliqati midda timaha xiirta marka musiibadu ku dhacdo xaaliqada waa midda timaha xiirta tintiya iska xiire marka dhibaata ku dhacdo washaaqati midda dharkeeda jeexjeexda muttafaqun calay bukhaari muslim xadiiska isku waafaqeen xadiikaas marka muxuu tusaa dadka ahlumacaasida in laga beri noqdo nabigu ka beri noqday sal اlahu alيه waslm ila waxaan waa macaasi wuxuu yidhi imaamu alcalaama maxamed ibn saalix alcuaymiin hadda dumaraa la sheegay laakiin ragguna waa la haddii raggu sidaan sameeyaan sidaa looga beri noqonaa sidaa looga beri noqonaa laakiin maxaa loo sheegay dumarka sida badan waxa baroorta marka musiibadu dhacdo oo aan samrina dumarka ah, ayagaa u badan saasaa loo sheegay ee ninkii ahlulmacaasiyana waa la mid oo nin barooranaya haddaad aragto ama tinta iska xiira marka musiiba ku dhacdo ama dharka jeexjeexa ee sidaa looga beri noqona rasuulka alina beryuu ka yah ee mudakarnimada iyo mucanasnimada maahan cuquubadu iyo dembigu wuxuu ku xihan yahy wa can ibni cumara cabdilaahi ibni cumarna wuxuu ka wariyey baraa'ata inuu beri ka noqday min alqadariyati qadariyada rawaahu muslimaa soo wariyey wa can ibni cumara waxaa laga wariyey baraa'atahu beri noqoshadiisa oo uu ka beri noqday min alqadariyati qadariyada rawaahu muslim oo kaana waa xadiis saxiix muslimka ku sugan cabdullahi ibn cumar markii loo sheegay nimankii qadariyada ahaa oo qadarka ilaahay beeniyey qadariyada ah, qadariyada waa nisba cagsiya qadarkiiyay beeniyeen markaasaa qadarkii loo nisbeeyey maahan qadarkii inay rumeeyaan macnaha ashyaada dhacayda allah subxaanahu wa tacaala inuu horay isagu u doonay oo uu qadaray inuu horay u qadaray inay dhacaydo markuu doonana ay iraadadiisa ku dhacayday beeniyeen qaarkooda qullaadana xataa cilmiga allay beeniyeen oo ah ashyaada dhacayda inuu alle horay usii ogaa kuwaasna culammadu waa gaalay yidhaahdeen maxaa ilaahayay jahli u nisbeeyeen qaarkay qullaada waxay leeyihiin waxyaalaha addoommadu samaynayaan waxyaalahaas horay alle umaba ogeyn mana qadarin Ah, iraadadiisana ku dhicmin saasay leeyihin marka kuwaas waa gaalo waa kuwa uu dhihi jiray imaamu shaafici khasimu lqadariyata bilcilmi fain aqaruu khusimuu wailaa kafaruu cilmiga kula dooda qadariyada hadday cilmiga qiraan waxaa tidhahaan waxyaalahan addoommadu samaynayaan horay alle ma u ogaa hadday yidhahdaan haa waa laga qaalib noqdo waa laga qaalib noqdo doodii waa looga adkaaday hadday inkiraanna gaalo weeye gaalay noqonayaan markaas oo yidhahdaan alla jaahilu ka ah ilaahay jahl u nisbeeye marka qaarna waxay leeyihin maya alla waa ogaa laakiin iraadadiisa ku dhici meen addoonkaa doonay addoonkuna waxyaalaha uu samaynayo macaasida iyo daacaadka asagaa abuuray ee ilaahay ma abuurinay leeyihi saas darteeda xadiiska ibnu maaja nabiga sala allahu calah wasalam waa kan yidhi alqadariyatu majuusu haadihi اlumma in mariduu falaa tacuuduuhum wain maatuu falaa tashaduuhum abudadkuna waa wriye abu daawuudaa wariyey qadariyada qadariyada waa majuusadii ummaddan majuusadu waxay aaminsan yihiin laba khaaliq majuusadu waxay aaminsan yihiin laba khaaliq waxay aaminsan yihiin nuurka waa khaaliqa khayrka abuura mugdiga dulmadana waa khaaliqa sharta abuura marka laba khaaliqay aaminsan yihiin kuwaana halkay ka shabahaan waxay ka shabahaan ayaguna laba khaaliqay aaminsan yihiin qadariyadu sababta waxay leeyihin allah afcaashiisa xeelaha uu asagu sameeyo inuu cir abuuray inuu dhul abuuray roob inuu keeno isagaa afcaashaas muxditoo soo dirisiiye ah, midka soo dirisiiya arrimahaas waa isaga isagaana abuuray addoonka laakiin waxyaalaha uu samaynayo oo ama tuuganimada ama qamri cabidda ama salaada waxay leeyihiin addoonka khaaliqoo afcaashaas doonka abuuray ilaah ma abuurin afcaashaas marka laba khaaliqay aaminsan yihiin oo addoommadiina inay wax abuuraan allahna wax abuuro halkaasay waxay ka shabbaheen qadariyadii waxaan rabaa halkaasay waxay ka shabbaheen majuusadii saasaa nabigu u yidhi alqadariyatu majuusu hadihi اlumma in mariduu falaa tacuduuhum wain maatuu falaa tashhaduuhum marka cabdullahi bn cumara loo sheegay inay leeyihiin almru unuf arintu waa bilow addoommadu waxyaalaha ay samaynayaan oo daacaadka ee macaasidaa ah, arrin ilaa horay u qadaray horu u ogaa isagaa qadaray oo loox maxfuudka lagu qoray markuu doonay dhacayaan saas maahanay leeyihin waxay leeyihin alamru uluf arrinku waa cusubya addoonkaana hadda wuxuu doonayaa daaco waa samayna markaasaa ilaahay qoraya ama addoonkaa shar doonayoo samaynaya markaasaa loo qoraya almru unufay yidhahdeen arrinku waa cusubye ee maahan mid horay ilaahay u qadaray aan loo sheegay markaasuu yidhi beryan ka ahay dad u tagtaan u sheega xatana cabdulahi bni cumar wuxuu yidhi beryan ahay ayaguna berya iga yihi marka taasuna maxay daliil u tahay ahlbidaca in laga beri noqdo ah, ahlbidaca in laga beri noqdo ayay daliil u tahay ahlbidaca in laga beri noqdo wاlmru amarka lays amray fii hajri اlmubtadici mubtadica laga haajiridiisa wاlmru amarka lays amray fii hajri اlmubtadici mubtadica laga haajiridiisa yanbani wuxuu ku dhismaa calىa muraacaati اlmasaalixi masaalixda la ilaalinteeda wa takfiirihaa iyo masaalixda la badinteeda wa dafci اlmafaasidi mafaasidda la difaacidooda iyo wa taqliilihaa mafaasida la yaraynteeda sideedaba shareecada islaamka oo dhan dhammaan shareecada islaamka tanay ku dhisan dhisantaale qaacidadan oo ah masaalixda masaalixdii joogtay in la ilaaliyo midda maqana la soo xasiliyo shartana waa in laga hor tago wixii shar ah si aysan u dhicin middii sharahoo taallayna ama la suuliyo ama la yareeyo waa qaacidada diinta islaamka o dhan ku dhisanta diinul ulislaam oo dhan ku dhisan yahi shar maxaa u weyn shirki waa in la suuliyo ah, waa in la suuliyo lagana hor maxaa khayr iyo maslaxa u weyn tawxiid ah, waa in waxa weeyaan loo soo jiido ummadda oo la ilaaliyo la xifdiyana kulli diintao dhanna waa saas wax alla waxay sharcigu shareecada islaamku amarto waa maslaxo la soo jiidayo wixii baaqiyaho awal yaallayna waa la ilaalina wixii maqanna waa la soo jiida wixii sharaho dhanoo shareecadu ay reebta waa mafsadu waa mafsadu tanaana ka mida marka la leeyahay mubtadaxa laga haajiro waxaa la firinaa masaalixda iyo mafaasidda tusaale meeshaan ahlu sunnaha ku badan haddii la go'doomiyo oo ahlu sunnaho dhan qofkan mubtadaca ay ka aamusaan oon salaamta laga qaadin oon la salaamin oo hadduu salaam aan laga ridin culays u dareemaya qofkan qofkan culays u dareemaya kuma dhiire karaba faafintiiba waa waajib in la go'doomiyo maxaa yeelay waa munkar la suuli karo marka waa waajib marna waxaa dhacaydaba ahlu sunnuhu meeshan aqaliyay ku yihiin bal waxaaba dhacdaba keliga adoo ah inaad magaalo dhamo ahlulbidaca tagto ama tuulo ahlulbidaca hadaad tidhaahdoo salaami maa kana ridima adaa go'doomaayo ayaga waxba culays kuma ah adaa go'doon noqona ama meeshii waxa weeyaan ahlusunna waa joogaa kooxa laakiin waa laga badan yahi markaas waajib ma ahan in laga haajiro laakiin waajiba xaqa in la sheego ah, xaqa la bayaanina waa loo naseexayna wanaagga loo sheega waa laga digtoonaana inaysan ku ta'iirin laakiin lama go'doomi karo adaa go'dooma markaas ah, marka wax maslaxada kuma jirto inaad ka aamusto kuma jirto marka sharcinimadeeda haajiridda iyo sharci aanteedu waxay ku xiran tahay maslaxadda iyo mafsadada meesha ka imaanayda taasay ku xidhantahay wاlmru amarka lays amray fii hajri mubtadici mubtadica laga haajiridiisa yambani wuxuu ku dhismaa amarkaasu calaa muraacaati masaalixi masaalixda la ilaalinteeda iyo wa takfiiriha masaalixda la badinteeda wa dafci mafaasidi mafaasida la difaacidooda iyo wa taqliiliha mafaasida la yaraynteeda wa calaa haadaakaas korkiisa ay tatanazalu ku degaydaa almashruuciyatu sharcinimada min cadamiha sharcinimada la weynteeda markay sharci tahay haajiriddu iyo marka la weynaya taasay ku degay kamaa xararahu sida uu tifaftiray shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullah fii mawaadica meelo badan uu ku sheegay waa kan xaashadani kuu sheegaya majmuucu fataawaha ka mida juska sideed iyo labaatanaad safxada laba boqol toban iyo saddex laba boqol toban iyo lix laba boqol toban iyo siddeed marka meelo badan uga hadla kutubtiisa ka midana arrintaas meelo badan uga hadla wاlmubtadicatu mubtadicada dadka bidcolayaalka inamaa wax kale maahan yakfuruuna waa bataan wayadharuuna waana soo daahiraan idaa qalla markuu yaraado alcilmu cilmiga wafashaa uuna faafo aljahlu jahliga wاlmubtadicatu dadka bidcolayaalka inamaa wax kale maahan yakfuruuna waa bataan wayadharuuna waa soo daahiraan idaa qala alcilmu cilmigu markuu yaraado wa fashal jahlu jahliguna uu faafo ahlubidacu waxay soo daahiraan mar kasta oo ay yaraadaan dadka aqoonta u leh sunnadii nebiga sala allahu calai wasalam hadda fiiriya masaajidkan meeqa ku xidhan nalal badanaa ku xidhan haddii habeen noqoto qofkii shida jirayna uu maqan yahay meeshaas mugdi weyna imaana soo maaha masaajidka dhan mugdiu noqona ka waran hadduu yimaado qof hal laambada shidi kara xoogaa iftiina la hela mugdigiina qayba hare soo maaha nuucaas weeye haddii meesha wax sunnadii nabiga yaqaana uusan joogin oo dadka meesha joogaa dad juhala iyo dad ahlubidaca ay yihiin oo sunnadii nabiga caalim yaqaana oo si fiican u qiixi kara uusan joogin mugdigaasay noqonaya macnaha dhulkaas ama gobolkaas ama tuuladaas bidco iyo shirki iyo dalaalaad iyo jahliya ka qaalib noqona hadduu yimaado marka xoogaa daalib mustafiid ah oo xoogaa sunnada ka sheegi kara laakiin aan aad u wada cadday karin halkoo laambad ayadoo la shiday camal waa xoogaa nuur yaraa laga helaa laakiin sidii la rabay uma caddaa sunnadu ah, bidcada iyo shirkiguna u suuli maayaan sidii la rabay xoogaa u nuur ahaa la helaa ka darin maa qayr waayo soo ma jeedin laakiin caalim rabbaaniya markuu yimaado oo sunnada u bayaani kara sida saxda ah aqoonna waa u leeya waana sheegi karaa xakiimna ah oo xikmada adeegsan kara meesha shidada u baahan meesha rifqiga u baahan meesha u baahan hajriga meesha u baahan e, waxa weeyaan qofkii in lala macaamilo markuu yimaado khalaas weeye sida masaajidkaasoo nalka la wada shido noqona meesha sunnadaa qaalib noqonayda bidcadiina waa baaba'ayda mar kasta oo la shido sunnada nabiga bidcadu ma noolaan karto waxay noqonaydaa wax suulay iyo wax oo aad u hooseeyo daciifa ah, oo dadka agarkoodu ay dareemayaan inay dalaal tahay saasay noqonayda wa fiihim fii ahli اlbidac wa fiihim fii shanihim ahlulbidaca arrinkooda yaquulu wuxuu ka leeyahay shaykhu اlislaam ibnu taymiya raximah اllah faina haada sinfa nuucan uy nuucan yaghuruuna waa bataan wayadharuuna waa soo daahiraan idaa kaurat اjaahiliyatu jaahiliyadu markay badato iyo waahluha dadka jaahiliyada ehelka u ah jaahiliyada jaahiliya nabiga markii lasoo dira u dambeyday jaahiliya waxaa la dhihi jiray intaan nabiga lasoo dirin laakiin dhammaan macaasida iyo bidcadu min umuuri اljaahiliyati ka midta bukhaarigu baabuba u qabtaaba baabun min amri اjaahiliya baab dhamuba u qabtaaba bukhaariga dhammaan macaasidu waxay ka mid taha arrimihii jaahiliga kufriga iyo iskabadda haddee shirkiga weyn iyo kaas waaba dhaqankii jaahiliyada asalkii meesha marka fiiri mar kastoo macaasi ay timaado bidca ay timaado shirki uu yimaado arrimahaasu arrimihii jaahiligay ka mid yihi marka arrimahaas iyo dadka aaminsanu ay bataan bidcadu waa badane marka bidcadu waa badane waa badane walam yakun hunaaka halkaasna uusan ku sugnayn min ahli lcilmi dadka aqoonta u leh xaal uu ka mid yahay binubuwati nabinimadii nabiga iyo walmutaabacati raacidda lahaa nabinimada la raaco man qof uusan ku sugnayn yakun isimkeedi waa mantaad walam yakun uusan ku sugnayn hunaaka meeshaas min ahli اlcilmi dadka aqoonta u leh xaal uu ka mid yahay binubuwati nabinimada iyo walmutaabacati raacidda lahaa nabinimada la raaco man qof markuusan ku sugnayn yudhiru muujiya anwaaraha nabinimada nuuryaalkeedii anwaarta almaaxiyata tirtirayda lidulmati dalaali baadida mugdigeeda oo wayagshifu fayda maa shayga fii khilaafihaa khilaafi nubuwa nabinimada khilaafkeeda ku sugan oo min alifki been abuur ah wa shirki shirki ah walmuxaali mustaxiil ah waxay bataan dadkaanu mar kasta oo meesha ay ku bataan acmaasha jaahiliga iyo dadka acmaashaas ka xambaarsan uusanna meeshaas ku sugnayn dadka oqoonta u leh nabiga wixii lala soo diray nabinimada waxnaha nabiga diinkii lala soo diray loola jeeda nabiga wixii lala soo diray iyo in la raaco nabiga wixii lala soo diray sala allah alay slm markuusan meeshaas ku sugnayn qof anwaartii iyo nuuryaalkii nabiga muuji kara ah, ilaa nuuryaalkaas waa kuwa tirtiraya oo baabi'ina jaahiliga oo mugdiga suulina qof faydi kara waxyaalaha anwaarta nabiga lala soo diray ka soo hor jeeda oo ah been abuurka shirkiga waxyaalaha mustaxiilka oon diinba noqon karin waxyaalahaas qof anwaartii tirtiri laheed qof sheegi kara markuusan joogin markaasay bataan wuxuu idhi shiiku faydashtada markuu adkaado saaciduka dhudhunkaaga filcilmi cilmiga markuu ku adkaado ood mutamakin noqoto ilaahay kitaabkiisa wax ka yaqaan sunnadii nabiga wax ka yaqaan sal اlahu alيه luqadii kitaabkii sunnadu ku soo degayna wax ka yaqaan naxwadii sarfigii balaaqadii usuul fiqigii aduga wax ka yaqaan oo ka dhisan dhinacaas diinkii nabiga la soo dirayna waa taqaan luqaduu ku soo degayna waa taqaan mar haddii dhudhunkaagu adkaado ha fadhine faqmac waa inaad qamcidaa oo burus jebidaa almubtadica mubtadica iyo bidcatu bidcadiisa faida shtada markuu adkaado saaciduka dhudhunkaaga filcilmi cilmiga dhexdiisa ma wax kala idin qoran intaasmarkaanusqooyinka ah, kale dadka haystaa iska fiiriyeen faida shtada markuu adkaado saaciduka dhudhunkaaga filcilmi cilmiga dhexdiisa markuu ku adkaado faqmac qamci almubtadica bidcoolaha iyo wa bidcatahu bidcadiisa bilisaani اlxujati xujada carabkeeda ku qamci macnaha burus jebi waa inaad oo waxa weeyaan aad burus jebidaa ood buruskiisa celidaa waa inaad qamcidaa waa inaad hor istaagtaa weeye ma ahan awood adeegso in lagu leeyahy waxaad adeegsanay bilisaani اlxujati xujada carabkeeda iyo walbayaani wa bilisaani اlbayaani caddaynta carabkeeda wsalaamu calaa man itabaca sunna nabadgelyana ha noqoto qofka sunnada raacay korkiisa haraxa bal fiiriya meeshaas dadka waa saddex qof sunno iyo bid ayaan la kala saarin leey waana badan yihin waliba ducaadda dadka sidaas warhaga kala saarin iska daa mubtadaca kale raafidada lacnadayda abubakar iyo cumar wuxuu ku leeyay soo muslim maa iiga leh haa muslima ah. waa shayaadiini muslima ah, meesha jooga anaa arkay nin aad u dooda yidhi warkii wahaabiyadaad wadaa waxaan ku yidhi war raafidada waa dad xun markaasuu warkii wahaabiyad miyaad wadaa hadda waa kuwa nacaladaya abubakar iyo cumar bal malku jibriilay nacaladaya qaarkood soo ma jeedin kuwaas wuxuu ku leeya maya maya muslimiin waa iga leh muslimiin waa hayga kala saaray muslim marka dariiqaas waa eber waay kaas diinba la arki maa marka mogta balana waa qullaad waa qullaad albidaxa laga haajiraa la yidhi ahlu sunnihiiy ay la dagaalamayaan marka waxay ku tadbiiqinayaan arrintii ahlubidaca la raba in lagula dhaqmo ay ahlu sunnaha ku tadbiiqinayaan qolana waa dariiqa ahlu sunnaha oo ah wax alla wixii ahlu sunnaa meeshuu raba ha jooga walaal ka dhigo garab istaag u gargaar walaasho mubtadicana iska foge dariiqaas xaqa ku sugan bal fiiriya mar sheekh maxamed uthaymiin sheekh maxamed ibn saalax alcuthaymiin waa caalim rabbaani ah haddii qofku kutubtiisaas uu la noolaado xakiimuu noqona miisaanka wuxuuna baranaa saxda markaa wuxuu aad uga digayaa oo ugu xeldheerana sidaan horena aan u soo marnay qoladaas fitnaysan oo qullaada ah oo ahlu sunnihii ula dhaqmaya sida ahlubidci oo dagaalkii la rabay in lagu qaabilo ahlubidaca culummada sunniyiinta ku weeraray ah, iiri bal wa hunaa mas'alatun muhima soo idinkuguma yaalo halkan masale muhiimaha ku taalla salaamda muhiim ah wa hiya alwuquucu fii acraadi اlculamaa waa in lagu dhaco wax laga sheego culummada sharaftooda wa tabdiicihim culummadii in la bidcaysiiyo wa gayri dalika min alqadxi fiihim iyo intaas kayrkood oo ah in culummada la jareexeeyo fanaquulu waxaan leeyahay ina alwuquuca in lagu dhaco fii cirdi اlculamaa min waxyi shayطaan in culummada sharaftooda wax laga sheegaa waxyiga shaydaankay ka mid tahay haydaan waxygiis wey maxaa yeelay culummada cadowga uu ugu neceb yahay wey shaydaanku qof kastoo marka culummada rabbaaniyiinta jareexaynaya shaqadii shaydaan jeclaa midda ugu sarreeyu haya haydaan u shaqaynaya shayddaan u shaqaynaya ilaa culummadu waa kuwa dadka shaydaanka ka reebaya waa dadka ilaahay kuwa ku xihaya culummadu wixii xataa uu fasaadiyo shaqadii uu qabtay shaydaan dadki uu fasaadiyey kuwuu shirkiga ku riday kuwuu bidcada ku riday kuwuu fisqiga ku riday kulliyaa islaaxinaya oo shaqadiisii baabi'inaya waa culmmada waa culummada sidaas daraaddeeda cadow ula midhu ma jiro culummada shaydaanka asna muxuu sameeya marka inuu ayaga cadow u sameeyo ah. ilaa wax ula mida lama arkeen markaasuu wuxuu yidhi shiiku fa naquulu waxaan leenahay ina alwuquuca fii cirdi اlculamaa min waxyi shaydaan in lagu dhaco culummada sharaftooda wax laga sheego waxyiga shaydaankay ka midta shaydaana u waxyooday faidaa waqaca alinsaanu fii acraadi اlculamaa fainahu muctadin aalimu qofku markuu ku dhaco wax ka sheego sharafta culummada waa qof xadgudbay oo daalim ah wa kiibat اlculamaa'i laysat ka kiibat اlcaama xanta culummaduna la mid maahan xanta dadweynaha lianna kiibat اlculamaa fiiha mafsadatun khaasatun wa mafsadatun caama xanta culummada la xanto laba arimoodaa ku sugan tan koowaadoo ku sugan waxay tahay mafsado khaas ah, macnaha dhib iyo dulmi qof shaksiga loo geystay wey taas waa mid iyo mafsado caam ah oo ah waxa weeyaan diintiioo la isbaaraystay diintiioo la isbaaraystay labadaasaa ku sugan almafsadatu alkhaasatu lilcaalim mafsadada khaaska waa dhibka loo geystay caalimka wاlmafsadatu alcaamatu limaa yaxmiluhu min cilmi waa waxa uu xambaarsan yaho cilmiga maxaa yeelay fain annaasa idaa saqaa insaanu idaa saqطa اlinsaanu min acyunihim lam yaqbaluu minhu sarfan walaa cadla dadka haddii qofku indhahooda ka dhaco macnaha qofka haybadiisa hadday dhacdo oo caalimkan inta la caayo wax laga sheego ixtiraamkii ay u hayeen hadduu ka baxo indhahoodu ka dhacay waa saas ka aqbali maayaan waajib iyo sunno midna ka qaadan maayaan waajib waxnaha wax diina ka qaadan mayaan fatakuunu waxay noqonaydaa aljinaayatu dhaawici calaa shariicati sharcada korkeedu noqona marka sharcadiyaa la dhaawacay allatii shareecada yaxmilu uu xambaarsan yahay hada alcaalim wanaasixu qofka diinka u nasteexayna oo runta sheega dadkana u nasteexayna muslimiinta wanaasixu qofka naasixaa alamiinu oo aaminka huwa اladii waa qofka idaa ra'aa maa yunkiru hadduu xataa ku arko caalimka wax uu ku inkiro ama looga sheego yatasilu waa la xidhiira bilcaalimi caalimkii looga sheegu la xidhiira aw aalibcilmi ama aalibcilmigii wax looga sheegay aw ilcaamiyi ama qofka caamigahay wax looga sheegay wayatabayanu amr markaasu arrinka caddaysana arrintaas aa ka jira ule ee iska faafima faqad yakuunu maa yadunuhu khadaan waxaaba dhacda wuxuu malaynaya inuu gef ahaaba ousan jirinba ay u caddaato o waqad yakuunu sawaaban arrintu inay dhacdayoo jirtona waa dhici kartaa laakiin fiiri laa licaynilficli samaynta uu qofkaanu sameeyey maahan inay gef tahay laakiin ficilku sidiisa arrinkan ka xugun ahaan qalad waaye waxaa dhacdaa shay sharcan xaaraan ah inuu qof u bannaanaado sooma ah, shay sharcan xaaraanah ah, qof u bannaanaan kara marka licayn اficli qalad uma ahan laakiin ka xugun ahaan caam ah ayuu qalad u ah oo siduu u maqlayu sawaab ah walaakin limaa yulaabisu arrinkan waxyaalaha dheehaya oo min axwaalin xaalada ah tastadcii waxay keensaneen an yaquulahu inuu yidhahdo alcaalim arrinkan inuu caalimku yidhaahdo an yaquulahu inuu yidhahdo alcaalim ow an yafcalahu inuu sameeyo alcaalim arrimo sababo kalea keena wuxuu yidhi faqad yakuunu shayu shaygu inuu noqdaa dhici karta munkaran fii daati daatadiisa inuu munkar yahay laakin yafcaluhu bacdu naasi dadka gabol ay sameeyaan limaslaxatin akbar maslaxad ka weyn daraaddeed saas daraaddeed waxaa dhici karta laba mid warka sida loogu sheegay maba ahan waaba beenba waxaa kaloo dhici karta sida loogu sheegay waayo waa sameeyey laakiin arrimo keenaya in la sameeyo darteed u sameeyey ah. oo asagu uu ku ammaanan yahay uusan ku qaldanayn sawma jeedin wuxuu yidhi in aladiina dadka yaqacuuna ku dhacayaan fii acraadi alculamaa culammada sharafyaalkooda janow waxay dhaawaceen cala alculamaa wa calaa maa waa dhaawaceen yaxmiluunahu ay xambaarsan yihiin culummadu oo min cilmi cilmi ah labadiiba way dhaawacayaan waalwaajibu tawqiiru alcaalim waajib waxaa caalimka in la weyneeyo laa siyama alcaalimu alladii curifa annahu yuriidu اlxaq laa siyama iyan waa bimacnaa mil ah, maaduna waa mawsuula laa siya waxaan mahan lahayn oo ayadoo kale aysan jirin maa caalimkii huwa asagu alcaalimu marka jumladiisi ladahay caalim ah alladii caalimkaasoo curifa laguba yaqaano lagu gartay annahu yuriidu alxaqa inuu xaq doonayo caalimkii isaga xaqdoonka iyo sunna u gargaaridda lagu gartay kaasi kumaba jiraba oo wayajtahidu uu ku dadaalayo fii alabi xaq doonidiisa walaakinahu qad yazilu xataa caalimka laftigiisu inuusan birxado waa dhici karta kaasaysan bannaanayn in la eebeeyo wahaadaa kanu amrun wahaadaa inuu gefo caalimka wahaadaa waxa weeyaan simbirxashada ama khada'a ah. amrun waa arin laa yaslamu minhu basharun aan basharba ka nabadgelinba kullu bani aadam khadaa banu aadam oo dhan waa mid gef badan وkhayr الkhaطaئiina الtawaabuun inta geftana waxa u khayr badan inta toobad keenta wa hunaa masأalaة أkhrى halkana waa masalo kale waa mas'alo kale hal ynbغii لطaalib الcilmi اladii yacrifu xaqiiqaةa man yaqacu fii acraad الculamaaءi an yuxadira minhu wuxuu yidhi ma u habboon tahay ardaga daalibcilmigaah oo og xaqiiqada dadka ku dhacaya culummada inuu ka digo dadkaas culummada wax ka sheegaya inuu ka digo ma u habboonta wاljawaab alwaajibu shayga waajibka ku ah calىa طalabati اlcilmi dadka cilmiga dalbaa wالzumalaau waa jumla muctarida wazumalaau saaxiibada yaclamu bacdum gobolkoodu waa ka og yahay min bacdin gobolka kale maa shay laa yaclamu uusan ka ogayn albaciidu qofkaan saaxiibka laahayn shayga marka waajibka ku ah idaa calimuu markay ka ogaadaan min haada rajuli annahu laysa low hamun inaan damacba u sugnaan ila alwuquucu inuu ku dhaco maahane fii acraadi اlculamaa falwaajibu shayga waajibka maadaama mubtadihii uu fogaadayuu soo celiyey si khabarka iyo mubtadihu iskugu xigsadaan falwaajibu shayga waajibkahu alxadiru minhu waa in qofkaas ardada looga digo oo la ydhaha qofkaas waa fataan culummacaay ah ka digtoonaada falwaajibu shayga waajibka alxadaru minhu waa inuu horta asagu ka digtoonaado asagu waa inuu naftiisa uga digtoonaado wataxdiiru ardadana uga digo waa wuxuu ku yidhi hadduu kuu sharaxaa wataxdiiru iyo walxadaru wuxuu ku yidhi alxadaru yakuunu linafsika digtoonidu naftaada u sugnaanay adigu ka digtoona wey wataxdiiruna likayrika minhu dadka kale u sugnaanay isaga looga digaa liأnna haadaa daaءun muhliku maxaa yal qofka saas ka shaqeeya waa cudur oo dilay cudur dilaa wey o halaaga washayطaanu idaa calima min alinsaani ataladuda biluxuumi اlculamaa shaydaanku qofka markuu ka ogaado inuu ku macaansado hilibka culummada fa sawfa yaziiduhu waa usii siyaadina waa u kordhina waa u sii kordhina walaa yaطma'inu qofkaas ma xasilayo walaa yastaqiru mana sugnaanayo fii ayi majlisin meel kasta ilaa idaa ataa bicaalimin inuu caalim la yimaado maahane caalimkoo min alculamaai ka mid ah caalimkaasoo yujarixu uu dhaawaco jaraxeeyo kitaab hadduu akra hadduu muxaadaro dhiga hadduu meel yar darsi ku jiro hadduu iskool joogo ma qalbiga uma degi karo halduusan xabad soo qabsan waa inuu xabadkoo inta ku dhego uu miiska saaro ma degi karo insha alla mar kalaan soo naqlayna sheekh cabaawo asna leh nin waxaa ka nabadgalo yidhi qofkaan la weydiin bis soddon culummaha la weydiiyo soddonkii waa caayi maalinkaas waxaa nabadgalayo kii un aan la weydiin sheekh hebelna ka waran o kaas dajaal sheekh hebel ka waran kaasu waa khabiif sheekh hebelna ka waran fataan marka maalinkaas waxaa nabadgalayo kii aan la weydiin oo ardadu weydiin oysan hebel kaasa un ka nabadgalayo insha alla maraan soo rari doona haddii ilaahay i xasuusiyo marka sii wada adugu waa sii wadaa waa sii wadaa waa sii wadaa waa sii wadaya oo wuxuu ka hadla haddana qaar ka mid a qaaraaba shaqadooda waxay tahay yidhi canjaladaha culummadu duubaan iyo rasaa'ilka ay qoreen kuwaasuu akhrina maantoona waa dhegaysana diinka ma rabo wuxuu qaladaan ka raadaa uley mid oo ganacsadahaaba la sheegayba oo ganacsato hal risaalo meel ku akhriya lama oga markaasuu wuxuu leeyahay culummada akrida kuwa ugu waliba ducaadda ugu caansan soomaalidu leey laba ka mid ahan dabagalayu leey hadda waxaan hayaa u leey xoogaa dhowr warqadooda ii qoran oo qaladaadkooda mar dhow aan muxaadaro ka cilaansan doono waaba cilaanshaa la kadib ma dhegaysana marka midaa saa shaqadiisu tahay sheekh utaymiin rasaa'ilka iyo warqadaha iyo canjalada waxaasuu dabagelaa waa dhegaysanaa wuxuu raadinaa bal khaladkiisa hadduu sabqulisaan helo xataa ku cafima sabqulisaan dadkao dhan fahmaayaan hadduu yahay qaadku ku darsana masaladaasuu qabaa uu leeyay marka xadiiskii nabigu keenay sala allahu calay wasalam nabigu uu yidhi yaa macshara man aamana bilisaani walam yadkhul iliimaanu qalba laa taqtaabu almuslimiin walaa tattabicuu cawraatihim fainahu man ittabaca cawraatihim yatabic illaahu cawratah waman yatabic illaahu cawratahu yafdaxu fii beyti jamaacadama kulanka dadka carabka ka rumeeyey oon iimaanku qalbigooda gelin ha xamanina muslimiinta cawraadkooda ha raacraacinina qofka cawraadka muslimiinta raacraaca ilaah baa cawradiisa raacraaca qofka ilaahay cawradiisa raacraacana ilaahay waa fadeexeeya gurigiisa hadduu hoosta ka xirta xataa ilahay waa fadeexayna marka waa cudur dilay ah oo aada u khatar ah oo laga maarmaan tahay dadku inay ogaadaan cudurkaas alfasl raabic aadaabu zamaala alfaslu raabic fasalka afreeyaa aadaabu zamaala waa saaxiibidda aadaabteeda ardayga waa laga maarmaan inuu dad la saaxiibo oo weliba ardada qaar ka mida uu la saaxiibo marka ardayga aad la saaxiibaydo ka fiirso ardayga aad la saaxiibaydo ka fiirso kollayba dad waa la saaxiibi alfaslu fasalka afreeya aadaabu zamala waa saaxiibnimada aadaabteeda ixdar ka digtoonow qariina suui saaxiibka xun ka digtoonow ixdar ka digtoonow qariina suu'i saaxiibka xun kamaa sida analcirqa asalka dasaasun mid qarin badan uu u yahay fa ina adaba suu'i edabta xunna dasaasun waa mid qarin badan cirqigu waa asalka ama hiddaha nabiga sal اllahu calيه wasalam ninaa u yimid markaasuu yidhi islaantaydii wiil madoobay dhashay macnaha muxuu u sarbeebaa meelo kale inay ka keentaan u malaynaa sarbeeba nabiga sal اlahu alay slam xakiim uu ahaa markaasuu geel ma leedahaa midabkiisu waa maxe waa sheegay markaasuu wuxuu sheegay midkoo madow bacda ma ku jiraan mid oo tin madow iyo tin cad saas ma ku jira markaasuu yidhi haa xabad saas waa ku jira markaasu halkuu ka yimi markaasuu yidhi waxaa dhici karta asal hore inuu jiitay oo awowayaalkiisii hore ama meeshaas markaas caruurkaagana saasaa dhici karta yidhi asal inuu jiitay marka cirqigu waa asalka hore ood ka soo jeedo kamaa sida ana alcirqa hiddaha ama asalka dee mid qarin badan uu yahay oo waxa weya wax aadan malayhin aa kuu soo dusa oo asalkaagii ka soo jeeda dabeecad hadday tahay midab hadday tahay Ah. un waxa weeyaan qofka meela asal ka soo gela saas daraaddeeda ir axkaamta sharciga waxaa ka mida ah laba laba ninaa caruur isku qabsane si kaloo loo kala saara la weyna maxaa lagu kala saaraa qaaif qaa'ifku waa sinjisooc ta fiiriya caruurkan uu leeyahay ninkaana dhala fiiri caruuranta halkaas la soo dhigo aa ninkii sinjisooc cayiqiina la keena wax isku haysa isagu war kama hayo labadii ninaa waxaa lagu daraa soddon nin ama konton nin markaasaa laleeyahay caruurkan aabbihiis ka soo saar ragga meeshaan fadhiyo saas u fiirin caruurka caguu ka fiira gacmuhu ka fiira wejigu ka fiira qaabkiisa meelaada adigu dareemayn asalka uga jira ah, markaasuu leeyahy ninkaasaa dhalay dadkii kale ku shakima aadima labadiinoo isku haysato mid taabaa weligood weligiisna ma usan arag hadduu rabo inay isku haysteenba ma og soo ma jeed marka asalka qofka waxba u qarina usan ogeyn dabeecad ha ahaato muuqaal ha ahaato asalkaaga kaama marin meeluu kaa soo gela kamaa sida ana alcirqa asalku dasaasun mid oo qarin badan u yahay fa ina adaba suu'i aadaabta xuna dasaasun waa mid qarin badan adoon dareemin haddaad saaxiibkan la saaxiibto uu kuu qarina waa kuu dhiiba hadhow ama sidiis u hadlaa la arka sidiis adoo dhaqmaya lagu arka wixii adoo qaba cudurka adoo qaba hadhow lagu arka idid abiicatu dabeecaddu naqaalatun waa mid guurid badan dabeecaduu waa guura qofkan dabeicadiisa qofkan u soo guure dabeecaduhu saraaqatun waa mid xadid badan ah, waa mid xadid badan waa ku xada ah, qofkan dabeicadiisii adiga ku xade markaasuu dabeicadda tiisii ku qabadsiina waa ku qabadsiina tiisii ku qabadsiina marka waa arrin khatar ah inaad aad uga digtoonaato wanaasu dadku ka asraabi alqada dhabadka jamaacadiisay lamid yihin dadku waa dhabadoo kale adduunka intaad joogto arkimida dhabad hal xaba ama fiinka ah, fiinka ama dhabadda bahal shimbira oo duurkaas jooga waa oo tukaha xoogaa ka roon soo ma jeedid marka labay u socotaa mid keligeeda maya banu aadamku waa saasaa leeyahy arki maydid qof dabeecad gaara iyo labis gaara leh ma jiro Ah, qofba daduu jecel dadkaasu marka u jila dhaqankiisa mid waxa wya culummada ah, dadka sunadu jecel yahay labiska sunada mid dadka ahlubidca jecel yahay labiska ahlubidca ka muuqana mid gaaladuu jecel yahay gaalada labiskooduu jila mid cayaartooyuu jecel yahay mid fanaaniintuu jecel yahay midba daduu jecel yahay banu aadanka ma jiraale qof iska socda oo aan cidna ku dhaqan iyo ku labis ahayn qof walbaaba meeluu u janjeeraan korkiisaad ka arkay marka hmm. korkiisaad ka arkay soma jeedi marka wanaasu dadku ka asraabi اlqada dhabadka jamaacadiisu ay la yihiin majbuuluuna waa khabaru bacd khabar wanaasu dadku ka asraabi اlqada weeye majbuuluuna waa kuwa lagu dabeeceeyo lagu abuuray calaa tashabuhi bacdihim bibacdin gebolkood gobolka kale isku shabahaan waa ku dabeecaysan yihiin ah, gebolkood gobolka kale inay isku shabahaan faaxadar ka digtoonow mucaasharata man dad lala noolaashadiisa kaana ahaday kadalika sidaas waxaad ka digtoonaataa inaad la noolaato qof nuucaasa kadalika waa maxay qariina suu wey qariina suu wey faxdar ka digtoonow mucaasharata man qof lala noolaashadiisa kaana ahaday huwa manku kadalika sidaas fainahu qofkaasu alcadbu waa halaag halaag weeye wadafcu ka hortaga ashlu ka fudud min arafci hadhow suulinta waa dafcu ka hortaga intaan cudurkaanu ku gelin inaad iska riixdood ka hortagto aa asalu ka fudud min arafci koryeelidda hadow inaad iska suulido culishe maxamed salix uthaymiin waa qaacida fiqhiya oo ibnu rajab uu ku sheego qawaacidka fiqiga waxaa la macnaha yidhi qowlka dhaqaatiirtu yidhaahdaan alwiqaayatu asalu min alcilaaj alwiqaayatu soomaalidu ayagu alwiqaayatu khayru min alcilaaj ma yidhahdaan saasaan umanina soomaalida laakiin hadalka shiku wuxuu yidhi alwiqaayatu ashalu min alcilaaj alwiqaayatu ka hortagga cudurku intuusan dhicin in qofku iska ilaaliyo oo asbaabihii keenayey maahan si kale isma ilaali karo macnaha asbaabihii inuu ka fogaado asbaabihii inuu ka fogaado khayru min alcilaaj dawayntay ka fiican oo ka khayr badan marka qofkan saaxiibkan xun intuusan cudurka ku qabadsiin inaad ka fogaataa ku ron laakiin haddii cudurka uu ku qabadsiiyo hadhow inaad cudurka iska daweyda ma fududa ma fudud bal cudur kale inaadan dareemin inaad dhacdaba maxaa ilahay akaru naasi cudurkay qabaan ma oga ah, ma oga cudurrada ay qabaan dadka shirkiga ku sugan ma waxay ogeyn in shirki ku sugan yihin ma og dadka ahlubidca ma waxay aaminsan in ahlubidc yihiin maya ah, dadka akaru naasi ma oga cudurkooda marka cudurkii waa ku qabanaa waa mana dareemaydiba inaad qabtid marka bal hadda intaad cudurka kugu dhicin haddeer waa inaad ka carabtaa waa inaad ka carabtaa hadeer wacalayhi asalkaas dan qabanno ixdar qariina suu asalkaas dan qabanno fatakhayar dooro lizamaalati saaxiibnimada wasadaaqati saaxiibnimada man qof yuciinuka kuugu kaalmeeya calaa matlabika waxa aad doonaydo wa yuqaribuka kuu dhoweeya ilaa rabbika rabbigaaga wayuwaafiquka kugu waafaqa calaa shariifi qaradika ujeeddadaada wanaagsan waa maqsadika iyo ujeeddadaada wanaagsan saaxiibka waxaa la doortaa intaadan mid iskala saaxiibin qof kuugu kaalmeeya waxaad rabtay waxaad rabtay cilmi naafica camal saalixa rillada ilaahay aad ku gaarto jannada alle ku gasho kow marka koowaadba qofka la saaxiibada hadduusan ahaynba qof waxa weeyaan cilmigaba u maman oo ku dadaala waa kula hara waxaa la doortaa qof kaaga sarreeya dalab cilmiga ama kula siman mid kaa hooseeya haddaad doorato waa kula hara o cilmigu haddaan lagu camal falin xuju kugu noqona wاlqur'aanu xujatun laka ow calayka haddaad doorato qof aan u aaba yeelin xuduudda adag wixii waa akhrisana waa dadaalaa maanta waa akhrisana laakiin xuduudda alla ilaalin ma dadka caamada waa ka xan badan yihin waa ka been abuur badan yihin iyo iftiraac waa ka cibaadada uga caajis badan yahay caamadaa ka cibaado badan kaas waa kula haran cilmigaagiina xuju kugu noqona waa inaad doorataa qof oo waxa weeyaan cilmigiisa cibaadada u bedelay oo ku camal falay cilmigiisa haddaad doorato mid muraa'i oo istusulow ah eh, oo ikhlaaska aan qalbigiisa ka doondoonin waa ku saamayna marka qofka aad dooraydo ha noqdo qof waxaad rabtay kuugu kaalmayna cilmi naafica camal saalixa ikhlaas rilla ilaahay in la gaaro qof kuugu kaalmaynayo hayla nabigaa yidhi sal اlahu alay waslam almar'u calىa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalilu xadiiska abu daawuuda wariyey ahlucilmiga gobol ka mida waa qawiyey sheekh naasir uu ka mid yahay soo ma jeedin almar'u calىa diini khaliilihi qofka wuxuu ku sugan yahay saaxiibkiis diintiisa saaxiibku wax fudud ma laazim yuair wa yuaar qof walba ah, qofka yuair wa yuaar asna waxbuu saamaynaa asna waa la saamaynaa marka almar'u calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalilu qofku ha ka fiirsado cidduu la saaxiibay saasuu leey nabigu sala allahu alay wasalam qof marka kuugu kaalmeeyo waxaad rabtay qofkaas saaxiib ka dhigo wa calayhi asalkaas haddaan qabanno fatakayar u dooro lizamaalati saaxiibnimada wasadaqati waa isku mid saaxiibnimada man qof yuciinuka kuugu kaalmeeya calaa matlabika waxaad doonayday wa yuqaribuka kuu dhoweeya ilaa rabbika rabbigaaga markaad toosantahay waa ku gacan siina markaad geftana waa ku qabana warka joog iiri lalama saaxiiba qofaan qaladka kaa celin waxa wey waxaa la rabaa markaad fiicanta inuu ku gacan qabto oo uu daacadii kula wadaayo marka iiri qofka banaadana ta mota waa gafe waa inu ka warkada xana carabka ku dha qofaad warka joog ah, alada markuu alad kugu arko inuu kaaga nasteexeyo gacanta kaa qabto oo uu kira rabbi uga cabso joog waa qofkaas qofkaal raaca akaru naas maanta haddaad tira warka joog xanta dib dambe isu arki mayda ah, le m kooxdaas ka tirsanta ah, qofkii <laughs> kaasaadba ku xisbita miya hadda waa iiri waa xamantii wey wax uu dhibsado haxamaan markaad tidhaahdo uu leeyaha maha isku xisbiyatiin sooma cadaabka ka joog markaad tidhahdo uu ku dhibsanaado laakiin adiga dantaad intaasi ku jirta kaa saaxiibku noqon maayo wuxuu raba inu cadaabka kuu jiito marka janno u jiidi tigtana waa kugu dheg waa diiday soomaa ma isaga raacay marka waa hoog wey lagama yeelo marka wayuqaribuka qofkuu dhoweeyo doro ilaa rabbika rabbiga wayuwaafiquka kugu waafaqa calaa shariifi qaradika ujeeddadaada wanaagsan wa maqsadika wa shariifi maqsadika ujeeddadaada wanaagsan wa khud qaado taqsiima asadiiqi saaxiibka la qaybintiisa fii adaqi lmacaayiiri miisaanada kuwa ugu daqiiqsan miisaanada wax lagu miisaamo isku mid maaha qaar waxaa jira hal garam iyo laba garam iyo aan xataa soo saarayn qaarna garaam iska daaya riigooyinuu soo saara soomaa sida midka dahabka lagu miisaamo markaad saaxiibka qaadaydo waxaad iskaga miisaantaa miisaanka dahabka la saaro kaasu wax yar xataa qarima miisaan aad u daqiiqa iskaga miisaan ah. waa khud qaado taqsiima sadiiqi saaxiibka la qaybintiisa fii adaqi lmacaayiiri miisaanada kan ugu daqiiqsan macnaha kan waxa ugu yar xataa soo saaraya oo wax yar kaa qarinayn miisaankaas iskaga miisaan allah subxaana wa tacala aclam sal allah wslam wbaarak cala nabiyina mxamed